ثم أما بعد إن شاء الله تعالى waxaynu kelimaad kooban ka odhan doonaa mowduuca ciwaankiisu idinka muuqdo boodhadda macaalimu taxsiin اlusrati اlmuslima min alfitan tilmaamo lagaga hadlayo qoyska islaamka ah in laga ilaaliyo laga dhowro fitanta qoyska muslimka ah balsiyaabaha fitanta looga ilaalinayo ayaynu insha allah wax ka odhanaynaa waxaynu ka horraysiinaynaa usro horta maxaa la qoys maxaa la yidhahdaa maxaa tahay qoyska islaamka ah ahdaafta iyo ujeeddada shareecadu ay ka leedahay ama danta laga maxay tahay fitanta qur-aanku sheegay ama adiladaba ku sugan ee laga digayo ama sartaba waxyaabaha fitna ku noqon kara ee waxyeeli karna waxbaynu ka odhanaynaa kadibna duruqu taxsiin اusrati اlmuslima min alfitan siyaabaha looga ilaaliyo marka usrada ama qoyska fitanta ayaynu insha allah ku gebagabaysan doonaa usradu ama qoysku waa aasaaska dhagaxdhiga u horeeya ee bulshadu ay ka bilaabato aasaaska bulshada bulshadu waxay isaga timi usar iyo qoysas isku biiray ayaa mujtamac noqda oo qoyska u horreeyeyna wuxuu ahaa aadam iyo xawaa saa darteed ba waxaa la yihahdaa eh, qoysku mar hadduu aasaaskii bulshada yahay eh, wanaaggiisu u wanaagsanaado ayay bulshaduna ficnaanaysaa qoysku hadduu xun yahado xumaadana bulshadu waa xumaanaysa si kale haddaynu sheegno waxaynu odhan karnaa usradu waa meesha wicaaga ama weelka ee ay ku urayso carruurta iyo ubadka iyo dhallaanka soo koraya ee ay ku qaadanayaan ku tababar qaadanayaan afkii bay ku baranayaan tacaamulkiibay ku baranayaan maxaa saxan maxaa qaldan marka waxa weeyaan waa meesha uu ku qaadanayo ilmuhu waxa la aday wixii noloshiisa barbilowgeeda ahayd waa qoyska qoysku marka ilaahay subxaana wa tacaala ahdaaf iyo dana ayaa laga leeyahay oo marka qoys haddaynu dhaano arkaantiisu waa zawjka oo saygii ninka ninkii ahaa reerka iyo zawjadii iyo afadii guriga ahayd reerka labadaasaa laba rukni oo aasaas u ah waxaa ka imanaya ubadkii markaa ka dhashay iyo waxyaabaha marka lawaaxiqdee raacaya oo aabbo iyo dadka awow iyo ayeeyooyin iyo wixii noocaasoo kale ah eh, ahdaafta usradu ama qoyska shareecadu ay ka leedahay waxa weeyaan in bani aadamkan ilaahay adduunka inuu ku tarmiyo waa danta la in la tarmiyo uba dadka oo bulshadu ay taranto oo ummadda islaamka ay badato waa maqsad sharci ah oo ilaahay diinta inoogu sheegay oo aayadda ilahay wuxuu leey wallaahu jacala lakum min anfusikum aswaajan wajacala lakum min anfusikum wajacala lakum min aswaajikum baniina waxafada ilaahay naf buu idinka abuuray oo eh, asalka ahaan dee aadam baa laga abuuray dadka xawana laga abuuray halkaasaa lamaanu ka soo baxeen kadibna halkaasaa laga tarmay wajacala min aswaajikum baniina carruur baa marka halka ka soo baxaysa iyo xafada iyo awlaad awl ay sii dhareen waa shay markaa madlab sharciga ah oo rusushii ilaahay soo diray ayaa la xusuusinayaa nebiga oo la leeyahay walaqad arsalnaa rusula min qablika wajacalnaa lahum aswaajan wadurriya waxaanu soo diray adiga hortaa nebiyulaahi moxamedow rusul baanu soo diray rusushaana waxaanu u yeelay xaasas iyo awlaad awlaaddu markaa saasay ahaayeen xataa waxaad qur-aan ku arkaysaa ambiyadii ilaahay soo diray oo qaarkood ay umad raadinayaan oo ilaahay subxaana wa tacaala baryayaan oo zakariya oo hadlaya rabbi laa tadarnii fardan wa anta khayru lwaariiin ilaah fardi ha iga tegin eh, oo ilaahay baryaya subxaana wa tacaala oo allahna subxaana wa tacaala ducadiisa ku aqbalay danta laga leeyay marka waxay tahay bulshadu islaamka inay badato oo rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayh xadiidku wuxuu ku leeyahay تزوجوا الودود الولود فإنii مكاaثir بكم الأمم يومa القيaaمة waxaad guursataan haweeneyda ninkeeda jecel ee dhasha badan maxaa yeelay maalinta qiyaame waxaan idinku faanayaa khalqiga marka khalqi fara badan oo ummatu maxamedi ay meesha soo dhoobtaan oo maxaa lagu garanayaa qoftan inay tahay mid dhal badan ilaa hadda koo looga guursana waa gabadhe waxaa laga eegayaa walaalaheedi iyo habaryaraheedi iyo xaggaasaa laga shiishaya oo laga qiyaasaya marka rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh macnahaas ayuu ku xadfiya ummadda adduun iyo aakhira oo dadku markaa inay bataan islaamku waa shay madlab sharciya waxaa kale oo dantu ay tahay hadafka laga leeyahay in nasabka la ilaaliyo oo bani aadamku taran uu yeesho oo bulshadii islaamka ahayd aan laga dhex helin dadan aabbahooda garanayn oo farta lagu fiiqo kari muxuu yahay oo marka golo la soo fadhiisto meelu ka socdo aan la fahmay oo aan markaa aabba iyo taran lahayn meelu ku xidhan yahay shareecadu marka waxay ilaalinaysaa waxa la nasabka oo waxaa la doonaya markaasa ilaahay wuxuu jideeyey guurkii baa la jideeyey oo zinadii baa la xarimay halkaasi ka soo baxaysa oo danta laga leeyahay baa waxay tahay bani aadamka ilaahay shahwuu ku abuuray shahwadaa uu ku abuuray si xalaal ah oo wanaagsan oo markuu gudanaya weliba ajarkeeda uu leeyahay baa allah subxaana wa tacaala u jideeyey markaasaa rasuulku wuxuu leeyahy salawaatu ullahi wasalaamu calayhi yaa macshara الshabaab man istaطaaca minkum اlbaa'ata falyatazawaj fainahu agadu lilbasar wa axsanu lilfarj marka waxaa weeyaan dhallinyaroy guursada baa rasuulku yihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waa shay markaa raqbadii ilaahay ku abuuray qofkan buu waddo ku gudanaya oo waxaa meesha laga ilaalinaya markaa mujtamac fasaaday oo cudurrada zinada iyo fawaaxishta iyo xunu uu ku badan yahay baa rabaa meesha in laga saaro ah, oo mujtamac nadiifa oo nadiifo ilaahay ku xidhan oo usar ah baa ilaahay subxaana wa tacaala doonaya intaa taa haddaynu ku dhaafno fitantu markaa fitan baa imanaysa fitantu markaa waa shay jira inuu markaa dadka islaamkaas fitna iyo wuxuuna ku yimaadaan fitantuna way noocyo badan tahay rasuulkuna salawaatu ullaahi wasalaamu aleyh saxaabada wuu u sheegay wax kasta oo dhici doona waa uga warramay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh oo xadiidka abu muusa alashcari baadiruu bialacmaali fitanan ka qiطaci اleyli اlmudlim yusbixu rajulu mu'minan wayumsii kaafira wayumsii mu'minan wayusbixu kaafira yabiicu diinahu bicaradin min addunya waxaad u degdegtaan acmaasha khayraadka iyo waxa wanaagsan qabsada intaanay dhicin fitan sida habeenka mugdigiisu isaga daba yimaado si la mida uu imaan fitan u timaada oo qofku laga yaabo inuu waabariisto isagoo mu'minah oo uu galabaysto isagoo gaal ah oo uu galabkii gaadho isagoo muslim ah oo waabariisto isagoo gaal ah waxaad laga warramaya ah. wakhtara walidaalika saxaabadu aad bay ihtimaam u siin jireen waxyaabaha dhibta ah ee ku soo wajahan ee reeraha iyo ummadda dhexeeda iyo bulshadaba ku imanaysa aad bay rasuulka uga waraysan jireen oo wuxuu leeyahay xudayfa saxaabiga la yidhaahdaa kaana annaasu yas'aluuna rasuula اllahi sala اllahu alay slam can اlkhayr wa kuntu as'alu can الshar makhaafata an yudrikanii dadku waxay rasuulka weydiin jireen khayrkay ka waraysan jireen aniguna sharkaan weydiin jiray sharka oo maxaan sharka weydiinaya waxaan ka baqayaa inaan sharka dee ku dhaco si aan ugu dhicin sharka waan is ilaalinaya marka horta waraysi waa inaan ka helaa xog ah maxaa dhiba maxaa fitana maxaa soo socda maxaa imanaya wakiilaa caraftu shar laa lishari walaakin litawaqiihi waman laa yacrif alkhayra min ashari yaqac fiihi sharkaan bartay buu lakiin sharahaan uma barane si aan isaga ilaaliyaan u baranaya waayo qofkaan khayrka iyo sharka kala aqoon dee u iskaga dhex dabaanaya sida baalalayda ayuu xumaanta ku dhacayaan maalin maalmaha ka mid a xadiidka bukhaari muslim ay soo saareen wuxuu leeyahay xudayfa waxaanu joognay cumar bn khadaab radia allahu canhu baanu la joognay markaa su'aalna aalna wuxuu uhi ayukum yaxfadu xadiida rasuuli laahi sala allahu alayh wasalam fi lfitna waar kiinni ahaya rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi uu fitnada kaga hadlay kiinni oo siduu u sheegay u sheegaya markaasaan ku aniga haddaan xulayfahay ila waa ninkii hadiyo goor fitanta iyo sharka weydiin jireen qaala innaka la jariirun warniyow nin dhiiran baa tahy adugu waad dhiiran tahay buuhi markaasuu yidhi uu i weydiye waxaan ku ihi waxaan ka maqaya rasuulka fitnatu الrajuli fii ahlihi wa maalih wa nafsihi wa waladih wa jaarihi yukafirha الصiyaamu والsalaatu والsadaqaةu واlamru bimacruuf والnahy can اlmunkar fitanta ninku reerkiisa iyo ehelkiisa iyo maalkiisa fitanta ka soo gaadhaysa ee hadduu ku dhaco ku saabsan ehelkiisa iyo reerkiisa iyo carruurtiisa iyo waaa iyo maalkiisa waxaad tirtiraysaa salaadda iyo soonka iyo sadaqada iyo macruufkooda ka loo sheego marka aduu taa marra uu fitna ka weyn doonaya oo taa waa waxaa laga qaday marka in fintantu ku imanayso reerkii iyo awlaaddii oo wixii aan markaa kabaa'ir xitaa noqonayn dembi weynoo kabiir aan ahayn laakiin uu lagu imtixaamayo oo waxyaaba badanoo xuquuq ku sheegayo ama uu xaqoodii luminaya meelaha qaarkood waxaa weeye xadiidku uu tilmaamaya fitanta noocaasa marka waynu ka hadli doono insha alla wax ka mid a aasaas waxaa u ah oo dadka xumaha ku ridaya ibliiskii weynaa oo rasuulku wuxuu noo sheegay salawaatu ullahi wasalaamu calayh sida xadiidka muslim ku sugan ibliis carshigiisa wuxuu dhigtaa badduu dhigtaa markuu halkaa carshigiisa dhigto ciidamadiisu qaybiyaa wararadoo nin walowba foof tag oo ku foofa bani aadamka oo shaqadaan idiin diray ka soo baxa markaasu wuxuu leeyahy xadiidku faadnaahum minhu manzilatan acdamuhum fitnatan ninka ugu dhow ibliis ee garabkiisa ah ee uu xigtaysanayo waa ninka ugu fitno weyn oo hawr weyn ka soo baxa markaasaa wuxuu leeyahay xadiidku nin baa u imanaya yajiu axadu wuxuu odhanaya facaltu kada wakada anigu waxaa iyo waxaasaan sameeyey saasaan yeelay saasaan yeelay ka shaqay saasaan yeelay saasaan yeelay wuxuu odhanaya maxamaad qaan buu odhanaya adugu hawshaadu hawshaada rabay ma aha mid kale wuxuu odhanayaa fayajiiu axaduhum fayaquulu maa taraktuhu xataa faraqtu baynahu wa bayna imra'atih anugu nink nin baan dabagalado kamaan hadhin ilaa aan kala furay fayudniihi minhu kaau soo dhawaysanaya kaasuu markaa soo gashanaya ibliis kaasuu wuxuu odhanayaa nacam anta anta waad ugu bannaantay weeye adugu ninkaan rabay meel fiican baad ka haysaa haddaan ibliis ahay waad ugu bannaantahay ninkaa saa kala diraya ibliisku markaa iyo shaydaanku fitanta usarta ka dhacaysa iyo waxyaabaaba inta inaan ka hadlin wax xisniga laga gelayo hawsha ninkaasa abaabula ka ah nebiyullaahi yuusuf wuu dareemay walaalihii iyo markii hawshii dhacday warbixintii uu bixinayey in hawshaas ibliis ka dambeeyo halkaa u tiiriyey oo riyadii marka dambe ka warramay haadaa ta'wiilu ru'yaaya min qablu qad jacalahaa rabbii xaqa waqad axsana bi id akhrajanii من السجن وجاء بكم من البدو من بعد bacdi an nasaqa shayطaanu baynii wa bayna ikhwati riyadii dee koob iyo tobankii xidigood isjuuday iyo qoraxdii iyo daycii iyo wixii dhan ka tafsiirkoodii markii idinka ilaahay diinihii idinka soo ururiyey anigana jeel iga soo saaray shaydaanna waa aniyo walaalaha isku kahaya diray oona kala diray oo fasaadka ku dambeeyey marka usarta burburinteeda isagaa ka ah marka fitanta qur'aanku ka warramay waxaa ka mid ah ilaahay inuu inooga digayo oo digniina siinayo zawjaadku inay fitan yihiin cadow idin yihiin awlaadu inay cadow tahay saa low leeya ya ayuha aladiina aamanuu ina min aswaajikum waawlaadikum caduwan lakum faاxdaruuhum wain tacfuu watasfaxuu faina allaha gafuuru raxiim inamaa amwaalukum waawlaadukum fitna wallaahu cindahu ajru cadiim dad yahu bani aadamka ahi xaasaskiina qaar ka mid ah iyo awlaaddiina qaar ka mid ah baa cadow diin ah cadowgu hadda waa ka jiritaankaagaan ogolayn ee inuu ku dilo ku dhibaabeeyo doonaya lakiin marka la fasiraya waxaa la leeyahay cadaawaddu say ku imanaysa waxaa weeye marka horeba ninkani xaaskan buu aad u jeceliya ilmahan buu aad u jeceliya jacayl ziyaada oo xaddhaaf ah waxaa meesha ka imanaysaa waxyaabo khaladaada marka ay ka doonayaanoo uu hadhowta waafaqaya waxaa laga inay ku ridaan jacaylkaas uu keeno inuu xaaraan u soo shaqeeyo jacaylkaasu inuu keeno wanaag inuu kala hadli kari waayo jacaylkaasu inuu keeno meelxee inu ka dhacdi cadaawanadu waa saas oo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu aleyh maalin maalmaha ka isagoo mimbarka fuushan oo khudbaddii ku jira ayaa xasan iyo xuseyn oo halkaa soo socda oo yaryar oo kaca kufaya ayuu arkay rasuulku markaasuu soo degi markaasuu intuu qaatay mimbarka la fuulay markaasuu yidhi sadaqa allahu id yaquul innamaa amwaalukum wa awlaadukum fitna ilahay run buu sheegay markuu yidhi awlaaddiinnu iyo maalkiinnu waa fitna markaan eega weyn innii lamaa nadartu ilaa haadayni alghulaamayn yamshiyaani wayacuraani lam ajid anqaطactu kalaamii wanadartu ilayha lam abir anqaطactu kalaamii wanadartu ilayhima markaan carruurtii oo dhacdhacaysa arkay baan markiiba dee jacaylka aan u naxay baan soo degay bu rasulku salawaatu ullahi wasalaamu marka waxaa weeya fitnadu suwar badan bay ku iman kartaa oo maalan marka leeyahay inama amwaalukum awlaadukum fitna aayaad kalaa fasirayso laa tulhikum amwaalulaa tulhikum amwaalukum walaa awlaadukum can dikr inay kaa mashquuliyaan ilaahay daacadiisa iyo cibaadadii oo aad kaga hadho waa nooc fitnadii ka ah inaad xaaraan soo kasabto oo caruurta tan caruurba meelay fadhiday anigu meelan wax ka keena maxaa iga galay mar haddii meel la ii ururo meel kastaba iga soo gashay kharash ku yahay meel baa lay fadhiya ciyaal baa meelii jooga soo ma aragti xadiidkuna wuxuu ahaa kullu laxmin nabata min suxtin fannaaru awlaa bii buu rasulku yii salawatu ullahi wasalaamu calayh waxaa keenaysaa oo fitantu ay noqonaysaa mararka qaarkood meel lagaa rabo inaad wax ku bixiso dhaqaalo ku bixiso baad ka gabanaysaa adigoo leh adbaxil baa kusaan ciyaalka meel ku fadhiye yaa iyo reerkii xaaska oo meel geesnimo iyo jihaad iyo dagaal u baahan inaad hore hore u gasho baad leeda oo haddaad dhimato kuwan iyo taa u cida saa darteed baa rasuulku wuxuu yidhi ina alwalada mabkhalatun majbanatun maxsana waladku ilmuhu bakhaynimuu soo jiidaya oo dibaad aad eegaysaa mar baa gacantaada xagga dambe oo fulanimuu keenaya oo murug buu keenaya marka waa ku dhacaan inaad maanta iska irmurugooto fitanta waxaa ka mid ah inaanu qofku u cadaalad samayn oona waxyaabaha usartu ay ku burburaan awlaaddii inaad u kala gar soori weydo cadaalad u samayn weydo oo qaar si gaara wax u siiso qaarna aad qadiso rasuulka saxaabigii la odhan jiray eh, bashiir markuu u yimi bashiir bn saciid rasuulka u yimi rasuulka ilaaha nucmaan wiilka la yidhaahdo waxaan siiyey geed timireed geedkaasaan siiyey markii hore hooyadii baa tidhi haddaad siisay wiilkayga wax siisay ilaa aad rasuulka markhaati u geliso anuu kaa aqbali maayo markhaati rasuulka uga dhig rasuulkaa la ysula yimi waaye intanaad siisay miyaa oo kuwii kale ma siisay mada laa ashhadu calaa jawbi anugu dulmi wax leeya kaa markhaati kacigala tag buu rasuulku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh fitnadda waxaa ka mid ah qofku marka awlaaddiisi wax soo gaadhaan ama ehelkiisi zawjaadkiisii inuu sabri waado xaqii ku sugnaan waado oo laga yaaba markaa argagaxaas iyo naxdinta waxaas inuu meel xun gaadho walidaalika rasuulku wuxuu ka warramay ninkii nafta laga qabtay wiilkiisii markaasuu rasuulku wuxuuhi salawaatu ullahi was qabadtum walada cabdi ma naftaa ka qabatay malaigtu la hadlaya kasen haa muxuu ku hadlay xamidaka wastarjac ilaahay wuu mahadiyey wuu istirjacsay inaa lilah wa ina ilah raajicuun markaasaa wuxuu yihi ubnuu lahu baytan wasamuuhu bayt alxamd guruu dhiso oo gurigaa waxaa ku magacowdaan bayt alxamdi ku magacaaba beytkii mahadda fitantu markaa maalkii guriga waxyaabaha fitantu ugu dhacaysa waxaa ka mid ah maalka qur-aanku inoo sheegay innamaa amwaalukum awlaadukum fitna qoyska waxaa fitnaynaya maalkaa ka mid ah oo maalku sidiisaa bani aadamku maalka waa jecel yahay jacaylka maalka la jeclaadana waa shay firi ah oo bani aadamka ilaahay ku tallaalay inuu jeclaado wax kale watuxibuuna almaala xuban jaman waa kaa la subxaana wa tacaala wainahu lixubi اlkhayri lashadiid mowqifka muslimku markaa maalka laga doonayo dawrka uu ka qaadanayo ama aragtida uu ka qaadanayo maxay tahay waxaa la doonayaa kow horta inaad u garato maalkani waa shay aada u baahan tahay oo aad ilaahay u kaalmaysanayso cibaadada iyo diinta iyo daacada iyo nolosha nolosha eh, ku taagan wax laga maarmaya maaha saasaad u fahmaysaa walidaalika ba alla wuxu uhi walaa tu'tuu sufahaa amwaalakum alatii jacala allaahu qiyaaman u ka dhigay waa inaad u fahantaa maalka inuu yahay shay nicmo ah oo ilaahay ku siiyey oo u baahan in laga shukur naqo wamaa bikum min nicmatin fa min allah oo xadiisna wuxuu ahaa nicma almaalu saalixu lirajuli saalix maalka wanaagsana xalaashaabaa wanaagsanaaday oo nin wanaagsanna gacanta ku hayo waayo muxuu samaynayaa dee wixii wanaagsanaa maalkii xalaashaa u shaqaystay meel fiican buu ku bixinayaa dareenku inuu kugu jiraa maalka kani waa shayga barri qiyaamaa labada su'aaloodee lagu weydiin doono xaggaad ka keentay maalkan kaa soo galay xaggaad ku bixisay waa su'aal lagu waa inaad fahantaa maalkan inuu yahay shay ammaano ah oo aan kula sii oolayno ku dhaafaya oo ilaahay subxaana wa tacaala si mu'aqata lagugu dhiibay ee maalka mulki ahaan xaqiiqadiisa allah baana subxaana wa tacaala wa aatuuhum min maali illaahi aladii aataakum maal waa maalka ilaah wuxuu dham hayna wama almaalu ilaa wadaayicu walaa budda an turadda alwadaa'icu wa ammaano ehelka iyo maalka iyo waxaasoo dhami waxaa wey ammaano inuu ku ag jogto wy mafhuumkan waynaad u qaadataa waynaad u qaadataa maalkani lagu maman yahay oo ummaddu reer isku seegeen oo dadku isku sheeg oo shucub isku seegtay inuu yahay wax zaa'ila oo tegaya adna ad ka tegi doonto oo qofka caaqilka ahi waa inuu arkaa meeshii ilaahay dhigay waana dhaafin meeshii ilaahay dhigay inaana dhaafin oo imaamu shaafici markuu ka hadlaya raggii adduunyada dee culimmada ahaa ee adduunkan fahmay qiimuhu leeyahay waa kii hadalkiisu ahaa ina lilaahi cibaadan futanan طallaquu اdunya wakhaafuu اlfitna nadaruu fiiha falamaa calimuu annaha laysat lixayin waطna jacaluuha lujatan wاtakhaduu saalix alacmaali fiiha sufna marka had iyo goor digniinta maalka laga digayo waxaa weeyaan in xagga xumaanta xaaraanta in laga shaqeeyo buyuucda iyo waxyaaba ilaahay xarimay in la iska ilaaliyo rishwada in la qaato ribadii iyo cilada ku saabsanaa dadka maalkooda dhacdo waxyaabihii noocaas ahaa baa lagu diidan yahay oo lagu leeyahy iska ilaali iyo inaad noqoto adoon xooluhu haystaan maalku inaad maalka un taqaano oo maalku ku wato sida rasuulku uu waxaa jira nooc la yidhaahdo wuxuu yidhi tacisa cabdu diinaar tacisa cabdudirham waa addoonkii shilinka addoonkii dirhamka addoonkii diinaarka addoonkii marada lacagtaasa wadata oo in ucطiya radya wain lam yucطaa sakhita haddii la siiyana raalli buu yahay haddaan la siina waa odhanaya marka anugu wuxuu le lacagun baa wax ku gartaa haddaad baashaas man kugu ciddaan la socdo kharashku baan kula socdaa haddaad wax ii dhiibto ma cagaanay hadda aad ii dhiibi waydo col baan noocaas baa la diidayaa in mustawaha noocaas aad gaadho oo ina lacagaa tahay oo lacag mooye wax kale wax ku garanayn intaasaa la diidaya waxaa jira marka fitanta la raba in laga ilaaliyo usarka fitantu waxyaaba badan oo khaarijka ka yimaada ayaa jira oo saad la socoto qofka muslimka ahi dadka ilaahay ku xidhan ee muslimiinta la yidhaahdo iyo cadowgoodu siraac baa ka dhexeeya qur-aanku inoo sheeg waa sunaha ilaahay siraac iyo halgan iyo loolan ahlulxaq iyo ahlubaaطilku oo qur'aanku sheegayo walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yarudduukum can diinikum in istadaacuu waa kaala yidhi subxana wa tacaala marka waxay isku dayayaan mar kastaba gaalo markay maanta ay gacan ku dhigeen dhaqaalo fiican ay heleen oo caalamka dhaqaalihiisa gacanta ku dhigeen oo tiknolojigi iyo hubki iyo waxaana gacanta ku dhigeen oo siyaasadii hogaamin ay adduunka gacanta ku dhigeen oo ilaam iyo warbaahin iyo miidiya ummadda waxay doonay kusii daayeen oo satalayntalka kuu dhigeen waxooduna sa inoogu soo daayeen waxaa loo biyaystay usradii iyo qoyskii qoyskii islaamkaana inaan aanu saa u ahaanin marka waxay lein suuragal maaha qaabka noocana ee muslimiintu isku xidhantee usarta ah ee reerka ah ee aabbale ee hooya leh ee isku xidhan ee nidaam iyo anshax wanaagsan ku socda wax sax maaha saa darteed waxaa la samaynaya siyaab badan baa loola dagaalamay wadda islaamka lagula dagaalamaya oo waxa la yidhaahdo biism alxuriya wax la yidhaahdo oo waxaa la kicinayaa maaragtay waxa la yidhaahdo biismi alfan fanka iyo xorriyadda iyo waxyaaba fara badan xuriyatulmar'a xuriyatulmar'a ayaa la qaadaa dhigaya waxba ka jirin oo been ah oo la doonayo ummadda islaamka in lagu fasaadiyo shirar dawli ah markaa loo sameeyey shirar baa la qaataa dawli ah oo caalam ka socda oo caalamka gaaladu ay u samaysatay itifaaqiya dawli ah oo hadhow la doonayo in lagu caburiyo cid kasta oo ka hor timaada la yidhaahdo waa irhaadi adduunka lama socon karo adduunka la jaanqaadi maayo maayo arrimaha noocaas waa muhim in la fahmo ilaahay qofkii dumar ay muslimaad ahayd dad badani gaadheen mustawa la yidhaha fuqdaanulhawiya qofkan u waayeyba meeshu ku abtirsanayay islaamnimadii iyo diintu waxay qabta iyo dhaqankii reerka iyo qoyska iyo wixi meesha laga waayey oo dumarkii miidiyaha wax badan isay doon u hadlayaan arrintaasna waa arrin jirta oo caalamiyan in badan shaqaynaysa itifaaqiyaadka odhan jira fiqaayatu sidaw sidaw wuxuu kun sagaal boqol iyo toddobaatan iyo sagaalkii itifaaqiyo lagu heshiiyey ninka iyo qofka dumar ah inaan wax faariqu u dhaxaynin oo imtiyaazaad la kala siiyey kala duwanaansho kala duwanaanshaha macnaha dhinac walba markaa laga eego waxaa weeye waa isku mid oo fawaariq iyagoo markaa dee duulaanku u yahay diinta allihii abuuray dadka kan waxay iska indhamarayaan fawaariqda ilahay u yeelay walayse dakaru kalunha labiya dadig isku mid maaha isku abuur maaha oo qofka dumara inay ilma qaado caloosha wax ku qaadaan loogu talagalay oo naasyadeed waxbay nuujinaysaa abuurkoodaa kala duwan oo dabeecaddoodaa kala duwan oo mid walba shaqaa ilaahay u yeelay waxbaa ka dhexeeyo isugu iman karaan waxbay ku kala duwan yihiin waxaasoo dhan gaalada indhaha iska maraysa markaase waxay idhaahdeen waa in la yidhahda wax faariqa ma kaa laha somalis waxay soo saareen shirki ka sii darraa wuxuu ahaa oo dad badan way la socdeen han iyo sagaaankii shirkii bakiin lagu qabtay oo muctamarkii dumarka oo la isugu yimi halkaa oo yidhaahdeen waxaa la taqriiriyey qofku waa xor maxaa looga jeedaa ninku hadduu doono alaabta intuu iska jaro buu qalabkii naagta samaysanaya dunu oo haweenaydii alaabtii ragga inla soo baxaysa hadday doonta waa dadku xorriyad kalgama qaado oo waxaa soo baxay in la ogolaado waxa la yidhahdo wixii eh, siloonaa oo raggii maaragtay ragga guursanaya dumarkii dumar wax noocaasa waa shirarka dhacaya ee gaaladu caalamka ka samayso itifaqi weliba eh, shirkaasi khutuuro ku lahaa eh, kaa hore aduu boqol iyo siddeetan iyo sagaal dawladood koob iyo siddeetanka way saxeexeen dawladaha marba intaa fermaynaya waa lagaa seexayaa waxaa soomaalidu waaga ah iyo suudaan iyo dhowr iyo soddon dawlad meel amay seexin oo waxaa laleeyahay guurkii iyana waxay guursan kartaa xorriyad bay ilaadi waa maxay yaa idhi wilaayad baa naag baa nin bixinaya maxayta waxaas ma jirto barnaamij fara badan oo markaas shareecadu ay leedo fara badan oo tacadudka isaga warkaysa bareeb lama ogolo marka afar naagood xidma guursan karto waxaasoo dhan oo shareecadu axkaamteed iyo nidaamka usrada ah ayaa waxay samaynaya in la burburiyo loogu talagalay in baabaha laga dhigo waa inagu socotaa dagaalkaasi goyska islaamka ku socdaa mar waxaan hayey oo akhriyayey wax qabyo qoraal ay ku sheegeen oo siyaasadda qaranka ay dhahaan jinsiga ku saabsan jinsiga waxu jeedaan labka iyo iyo dhadiga oo wasaaradda haweenka ee federaalku ay soo saartay laba kun iyo lix iyo tobankii qabyo qoraal bay ku sheegeen waxaan maya ciidanaha dumaraa waa waa door wax la soo jeediyay bay ahayd oo weliba wasaaraddaas soo qortay way soo diyaariyeen shirar fara badan oo itifaaqiyaad ah oo taa aan kuu sheegay ka mid tahay bay baajka hore ku soo qori markaase waxay leeyihiin waa in dawladdu feermaysaa waxaasoo dhan ogolaata hadalladeen ka soo guriya waxaa ka mid ah ujeeddada laga leeyahay siyaasadda jinsiga ee heer qaran waa sidii ay hay-adaha dawladdu ay si dhab ah u hirgelin lahaayeen dhammaan heshiisyada caalamiga ah oo la xidhiidha jinsiga oo adeer heshiisyada caalamiga ah maaa kaa huseeya maaa ku yaalla aduu muslim baa lagu yidhahdaa heshiisyada midda kale ma garanaysa maxaa ku yaalla waxaa laga qaar badani heshiisya caalami un bay maqlayaan caalamku ma isku caalamayuna caalamow isku caalama inagaabade marka in la fahmo waxaan adiga dantaada ahayn inaad indhalaan iskaga sexdo hadhowtana la yidhaahdo maxaad ee waxa kaad kaadaysa maxay tahay oo qofkii waxaan ka soo horjeesta baa la yidhaahdo uu qaldimo mabdiye dhammaaye usradii reerka lagu burburiyo arrimahaas waa arrimo aad iyo aad u khatara oo u baahan in dadku ay si fiican u fahmaan dhaqankeennu marka la eego usrada waxyaa badanoo ku dhedo dhibaato ku ah waa jiraan oo kayaanka jiritaanka qoyska ee in badan xagga ragga iyaga qudhooda waxaa ka imanaya marka qaarkood wax laamubaalaa ah oo qoyskii waxaa laga yaabaa ninkii odaga ahaa ee xilqaadka ah ee loogu talaga inuu qawaamada yeesho inaanu xogba ka hayn reerkiisa caruurtiisa war ka hayn reerkiisa xog ka haynin oo waxyaabaha qudhoodu khatarta keeni kara in cid badan ka faa'iidaysato waana digniin aynu bixinayno ilaahay markuu qur-aankiisa ku leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara waquuduha annaas naftiinna ka badbaadiya iyo ehelkiinnaba naar ka badbaadiya mas-uuliyad baa ku saaran waa la weyddiin doonaa xadiidku wuxuu aha ina allaha saa'ilun kulla raacin cama istarcaah xataa yas'ala arajula can ahli beyti ilaahay qof kastaba wuxuu raaciyey ee madax uga dhigay ee mas-uul u saaray waa weyddiinayaa ilaa ninka qoyskiisa la weydiiyo waa reerkaagii maxaad ka qabatay arrintaasi waa muhim isku baraarujo haddaynu u soo gudubno haddaba taxsiinu اlusra اlmuslima taxsiin waa min alxasaana xasana almakaanida axsanahu ay macnaha waxaa loo jeedaa ilaalinta reerkii qoyskii islaamka ahaa in la ilaaliyo oo laga ilaaliyo wixii fitana wixii shar ah wixii reerka dhibaya wixii luminaya in laga ilaaliyo arrintaasi kow waxay ka bilaabanaysaa reerkaba intaan la dhisin baa shareecadu qaab u samaysa oo nin ninaw markaad rabtay inaad guurdooo noqoto himiladaas ku gasho himiladaas gasho reernimada marka hore waa inaad raadisaa qofkii dumar ahayd ee wanaagsanayd oo rasuulku hakii laatunka maratu liarbacin baa lagu guursadaa oo arrimaha loogu xisho guurka mar waxaa la eegaa xagga maxaan ku dhahay jamaalkii quruxda nin baa quruxaya laacaas eeganaya waxaa loo xisha xagga maxaa la yidhahdaa maalka waxoogaa kuusoo lacaga haystaa uu doonaya markaa inuu isha ku hayo rabaa ilaashanayo waxaa marka qaarkood xagga nasabka iyo abtirsiimay reeray ka dhalatay buu yara eeganayaa mar xagga diinta ilaa afar shay baa la sheegay fadfar bidaati diin taribat yadaag xagga diinta markaa lagu xafiya lagu boorinaya marka waa waa ilaalin la ilaalinayo qoyska oo reerka ile qofkan dumara ubad baa ka iman doona waxaa la ilaalinayaa marka usradii baa la ilaalinaya xasaanad markaas ka bilaabanaysa soomaaliduna waxay tidhahdaa wiilkaagu mar buu tala kaaga baahan yahay waa goorma waa markaad hooyadii doonaysa arta aad guursato qof dumar ah qof dumaroo wanagsan markaad guursatay wiilkii <coughs> meel fiican baad u doorta oo rasuulku wuxu salawatu llahi addunyaa mataacun wa khayru mataaciha almar'atu muslima adduunku waaba mataac yar waa raaxays yar waxaana u fiican u khayr badan mataaceeda waxa weeye qofka dumar ee muslimadda ah ee wanaagsan sidoo kale ninkuna waa caynka idaa jaa'akum man tardawna diina wakhuluqa fazawijuuh hadduu idin yimaado nimaa raalli ka tihiin diintiisa iyo akhlaaqdiisa u guuriya haddii kale fitna imanaya fasaad baa imanaya qodobka labaad waxyaabaha lagu ilaalinaya waxaa ka mid ah muraacaatu xuquuqa الزawjayn labadan qof ee isu yimi ee qoyska ah ee reeru ka unkamay xuquuq baa ilaahay saaray qofba qofka kale ku leeyahay ilaalinta xuquuqdaa la ilaaliyaa waxay keenaysaa in la dhowray usrad ilaashan tahay usrad waa ilaashan tahay marka xaqa ilaalintiisu xifaad wuxuu yahay jiritaanka reerka inuu ficnaado reerku oo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh markuu ka hadkayey ninku xaqa u haweenayda ku hal xadiid baan ka soo qaadanayna yacnii daacada iyo hoggaansanka meeshu meel u baahan weeye kala dambayn oo ninkiina madaxa laga dhigay haweenaydiina iyana waxa weeye hawl weyn oo hoosay haysa fara badan marka qof walba shaqaysa inu ka soo baxo oo qofna shaqaysa aan lumin low kuntu aamiran axada an yasjuda liaxadi laamartu lmar'ata an tasjuda lizawjiha haddaan qof amri lahaa inuu qof u haweenayda ayaan amri laha inay ninkeeda u macnaha waa xaqa weyn ee ninku xaaskiisa ku leeyahay oo rasuulku waa kii lahaa idaa إذا صلت khamsaha wa saamat shahraha wa axsanat farjaha wa aطaacat أي faltadkhul min ayi abwaabi اljannati sha'at mar haddii ay shanteeda tukato oo soonto oo ay ninkeeda adeecdo xubinka ilaaliso waxaa weeyaan albaabka doon jannada ka gasho ayaa rasulku salawatu ullahi wasalaamu calayh waxaan ku koobaynaa haweenaydana xuquuq fara badan oo marin iyo xilka weyn ee ninka saaran ee la doonaya inuu ku ilaaliyo qofka dumara rasuulku wuxu uhi khayrukum khayrukum liahli wa khayrukum liahli khayrya mulaqa ayuu siiyey kaydinku wanaagsani waa ka ehelkiisa u fiican qofku mara inu wanaagsan maa lagu garanaya ehelkiisu wacan yahay maaha ninkan qaaraha iyo qaaraha weynstee dumarka garaacaya ee uu moodaya raganimo inay tahay <clears throat> raganimo maa raganimadu iyo wanaagu waa qofka in la wanaajiyo istawsuu binisaai khayran fainahuna khuliqna min dinin waa ka rasulku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu alayh marka waa muhim in la ilaaliyo <clears throat> mucaamalada in la wanaajiyo waxyaabaa lagu ilaaliya inay ka mid tahay eh, xadiidku waa kii aayadda qur'anka wcaashiruuhuna bilmacruuf fain karihtumuuhunna facsaa an takrahuu shayئa wayajcal allahu fii khayran kaiira yani waxaa kuwa dhaqantaan macruuf iyo wanaag kuwa dhaqma waxaad dhici karta intaad wuxuun ku nacdo ku diiddo ilaa qofkani khata laga waayi maayo markaad ku qoonsatay waxaa laga yaabaa markaa dee inaad iska dulqaata lagaa doonaya wax badan oo kaloo khayra baad ka heli doontaa markaa rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh wuxuu inagu xadfinayaa khayr loo dardaarmo dumarka waxyaabaha ilaalinaya guriga ee cismada keenaya waxaa ka mid waa ilaahay cabsashadiisa labadan qof ee arkaanta waa guriga inay ilaahay ku xidhan yihin baa la doonaya si reerku hagaago haddii labaduba qaldan yihiin odaga guriga u weyni isagoo qudhisu maaragtay qasanayo xaggee cismaya wanaa ka imanaysa idaa kaana rabu lbeyti bidufin daaribin fa shimatu ahlilbeyti kullihim iraqsu buu yidhi haddii ninka reerka u weyni uu garaacdo maaragtay dubaankiisa garac durbaankiisa ciyaalku dhaanashka ba ciyaara laba torinaya haddii isagu qasan yahay oo qaldan yahay xagee marka ciyaalka miyaa hagaagi karaa suurkal maha marka alla kacabsi baa la rabaa inuu qofku ku xidhnaado allah subxaana wa tacaala taqwa haddii leedahay halku barkoobaya waman yattaqi اllaaha yajcal lahu mahraja waman yattaqi اllaha yajcal lahu min amri yusra waa kaa leedahay subxana wa tacaala oo taqwadaasi weliba waxay keenaysaa cabsida qofku alla ka cabsanayo reerka ilaahay waa barakaynaya markuu dhintana ilaahay subxaana wa tacaala ubadkiisa wuu u xifdinaya waa ilaalinaya maa intuu noolyo keliya markuu dhinto salaadiisii badnayd qur'aan akhriskiisii sadaqadiisii alla ka baqashadii ilaahay madax iyo kayd buuga dhigadoo ubadkiisa ayaa ku ballaari doona maxaa u daliila wa ama aljidaaru fa kaana ligulaamayni yatiimayni fi lmadiina wa kaana taxtahu kanzun lahuma wa kaana abuuhumaa saalixa qisadii nabiyullaahi khadir iyo nabiyullaahi muuse markay wada socdeen ee qaryada yimaadeen nimankii laga seexday ee gidaarkii uu bilaabay inuu hagaajiyo gidaarka laba agoon baa lahaa kanziya xoola xagga isugu jira waa agoonoo intaanay qaan gaadhin haddii gidaarku dumo waa lagala baxayaa wixii markaasaa ilaahay u soo diray khadar inuu hagaajiyo maxaa la yidhi wa abuuhumaa saalixan aabbood nin saalixa buu ibnu kaiir wuxuu leeyahay fiihi daliilun calaa ana arajula asaalixa yuxfadu duriyatahu watashmalu barakatu cibaadatihi lahum fi dunya waalaakhira waxaa aayadda laga qaadanayaa ninka wanaagsan ee saalixa ah ubadka iyo tarankiisa waa loo ilaaliyaa barakada cibaadadiisu waxay gaadhaysaa fi dunya wa fi alaakhira adduunkana dee waad ujeedda waa kaa maalkii loo dhowray ilmihii agoontaha ah. aakhirana jannada meel bay isugu tegayaanoo waaladiina aamanuu waatabacathum duriyatahum biiimaanin alxaqnaa bihim duriyatahum wamaa aradnaahum min camalihim min shay kuwa ilaahay ay rumeeyey xaqa rumeeyey oo durriyadood ubadkoodina ay ku raaceen iimaanka waanu heleyshaynaa buuri markaa waalidkii iyo caa'iladii reerka usradii jannadaa meel isugu geenaya qolba qofkii asharkiisu badanya oo hadduu wiilku xagga sare jirana odaga kor loo dalacaya ya hadduu odagu kor jirana maxaa la dalacaya waxaa weeyaan ilmi baa la dalacaya meel baa isugu geenaya waxaa waa wanaaggii iyo khayrkii ay ku jireen waxaa ka mid ah oo muhima labadan isqabaa ee xaaska isu ah ee reerka aayadu ay ka tafiirantay inay waalidkood baariyinu yihiin waa muhim waa qodob muhim qodobkaas oo marka dadkani waalidkood ay baari u yihiin ilaahay ubadka iyo ummadda u hagaajinaya guri barakaysan buu guri noqonaya oo rasuulku wuxuu yidhi man sarahu an yumadda lahu fii cumrih ويزاد في risqih falyabara والديه xadiikaas waa xadii imaam axmed weeye qofka ay farax gelinaysa in cumriga loo dheereeyo cumriga loo barakeeyo oo risiqa loo siyaadiyo ha u baarinimo والد labadiisi waalid ayaa rasuulku yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka waalidka oo loo jajabnaado oo loo khidmeeyo oo loo shaqeeyo waxay keenaysaa inuu qofkaasi ilaahay ubadkiisa gan u barakeeyo eh, waxaa lagu ilaalinaya qoyska bitarbiyaة اliimaaniya in reerka diinta lagu rabeeyo oo rasuulku salawaat اllahi waslaa ilmihii salaadda hala farle waa nooc tarbiyadiya muruu awlaadakum bisalaati wahum abnaau sabcin wadribuuhum calayha wahum abnaau cashrin toddobana ku fara tobana ku garaaca baa rasulku salawaatu اllahi wasalaamu alayh waa tarbiyo marka ilmihii lagu tarbiyeeya diintii oo la baraa salaada cibaadada oo lagu xidhaa maaragtay malcaamadii qur-aankahayd oo meesha waxbarashada diinta lagu aabiyaa oo dardaaranku u noqdaa ubadka marka loo dardaarmayo tawxiidka iyo diinta iyo khayrka loo sheega waxaa inoogu daliila ambiyadii ilaahay soo diray ee dadka u wanaagsanaa say usradooda markay la dardaarmayaan maxay ku odhan jireen nebiyu llaahi ibraahim markuu awlaadiis la dardaarmayay wawasaa biha ibraahiimu baniihi wayacquub wayacquubu yaa baniya ina allaha اstafaa lakum اddiina falaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun wuxuu u dardaarmay nebiyu llaahi ibraahim awlaadiisa markaasu wuxuu ku leeyahay ilaahay diintan buu idin doorta islaamnimada ah ee ha dhimanina idinku aan muslin ahayn waa dardaaranka u dembeeyey haddii goor aabbuu markuu cilmihiisa u dardaarmayo ereygaas ere culus weeye ilaawi maayo oo yacquub baa isna la mid ah am kuntum shuhadaa إd xadر yعquuba الmwt إid qaala لbni ma tacbuduuna min bacdي qaaluu nacbudu ilaahaka وilaaha aabaa'ika إbraahiima وإsmaaعiila وإsxaaqa ilaaha waaxida wanaxnu lahu muslimuun maxaad caabudaysaan waa su'aal ku wajahan ilmihiisa haddaan caawo dhan geeri baa ku timi waa arkaa inu socday dee markaasay ilahay inay caabudayaan oo weliba aabbayaal iyo waalidiin meeshii rabbi ay caabudayaan o allah keligina caabudayaan waa wax muhiima ah in awlaada laga hadla diinta oo lagula dardaarmo maaha aha aabbu markuu dhimanayo inuu kula dardaarmo oo yidhaahdo waxaad yeeshaan lexjecel ogaada isku duubnaada cadowga kaas waxbaydin ma aha waa col baynu nahay weligiina colkiina ogaada iyo bala iyo baas u ku shubo carruurtii bala ku kiciyo waa guntanayaan colaad baa lagu beera carruurtii ama xoolihii waybu kala furinaya hebel waxbuu siinaya doono oo mid dhaxan kiilo hebel buu wabuu waxyaabaha noocaasa khaladaadka dhaca qofku waa in ilmahan lagala hadla tawxiidka iyo caqiidada iyo toosnaanta salaada cibaadada zaka bixinta waxyaabahaas khayrka ah in lagala dardaarmaa la doonaya waa nooc tarbiyadiia qur-aanku wuxuu ka warramayaa luqmaan luqmaanulxakiim oo la dardaarmaya ilmihiisi oo ilaahay subxana wa taala kitabku ka warramay waid qaala luqmaanu libni wa huwa yaciduhu yaa bunaya laa tushrik biاllaah ina ashirka la dulmun cadiim isagoo inankiisi waaninaya wiilkaygiiyow yaa bunaya waa wiilkaygiiyow markaas si caatifana buula hadlaya ilaahay haw shariik yeelin macnaa tawxiidka ku dhimo shirkiga iska ilaali waayo shirkigu waa dulmi weyn allihii ku abuuray ee kuu nicmeeyey ee khayr oo dhan ku siiyey wuxuu lahaa haddaad makhluuq siiso dulmiga gardaaraad samaysa wuxuu u sheegayaa ilaahay inuu wax kasta keeni doono oo waxba aanay ka qarsoonayn oo meel kasta hadduu isa meelaha wax ku samee xumaan in loo jeedo yaa bunay innaha in taku midqaala min khardalin fatakun fii sakratin aw fi samaawaati aw fi lardi yaati biha allah waxaad samayso ficlaad samayso ama khayr ama shar ah meel sallaxa korkii buura ku samayso ama meel sama meel kastaba haato oo yar oo xabatu khardal leeg ininyaha khardalka geedka la yidhahdo leeg ilahay waa keeni doona bari qiyaama marka waxa walba waa la keeni doonaaye waxaad yeeshaa is-ilaali oo acmaashaada ilaasho meel kale wuxuu kala hadlayaa salaada iyo cibaadada iyo khayrka yaa bunay aqim الsalaa waamur bilmacruuf wanha can ilmunkar واصbir calىa maa asaabak ina dalika min cazmi اlumuur ilahay saadatu ka buuri aqim الsalaa oo macruufka iyo khayrka dadka u sheeg oo xumaha ka reeb oo qofku markuu khayrka ka shaqeeyo oo xumaha dadka ka reebayo oo wanaagga farayo waa arrin dee culus aan sahlanayn mucaarada waayi maayo iyo cid ka hor timaado ku sabir wuxuu ku soo gaadhana dardaaran culus buu siinayaa oo tarbiye ah oo lagu xidhayo diinta iyo ilahay lagu xidhayo marka ubadka usradu waa inay saas isku xidhnaata oo waxaa lagala hadlaya markasta way diinta nabiy llaahi maxamed salawaatu ullahi wasalam saas u rabayn jiray ubadka oo wiilkii eh, cabdillahi ibni cabbaas oo wuxuu yidhi waxaan ahaa rasuulkaan ku fanjida xagga dambe gaadiidku fuushana aan la fuushana yaa hulaam wiil yar baa yaa hulaam alaa ucallimuka bikalimaatin yanfacuka allaahu biha yanfacuka allaahu bihinna yacni ma ku baraa wiil yahow kelimaad ilahay kuu anfacayo markaasuu balaa yaa rasuul allah ixfad illaaha yaxfadka ixfad illaaha tajidhu tujaahak tacaraf ila allahi fi rakaa yacrifka fi shidda idaa sa'alta fas'al illaah waida istacanta fastacin billaah waa tawxiid iyo caqiida la baraya iyo toosnaan ilaahay ilaasho ilah baa ku ilaalinaya waa qaacido caama ilaahay ilaasho wixii awaamirow ku siiyey ha lagaa helo markaa wax kale ha isku hawlin mar haddaa adugu dhowrsoon tahay oo wixii ilaahay ku faray aad la imanayso awaamirtiisa aad fulinayso adaa raacayso adna waardiyaa lagaa haya adag xagga rabbaa lagaa waardiinaya oo ilahay baad helaysaa mar oo haddaad cid waay weydisay alla weydiiso saasuu nabiyu llaahi moxamed salawaatu ullahi wasalam alay usi waxaa ka mid ah oo lagu ilaalinaya qoyska ducadoo la badiyo ubadkay loo duceeyo oo xaasaska loo duceeyo oo ducada la wado ducada oo la daa'imo iyo ilaahay oo laga magan gala fitanta inaan ilaahay reerka iyo ubadka iyo curud kaa fitnayn waa arrin muhim jiddan ah waayo waa baahane waad baahan allah baana adduunkan maamulaya isagaa u hagaajiya hanuunka isagaa bixiya sharka isagaa kaa celin kara marka rabbiga inaad udhig arrimahaaga u sheegatid waa muhim jiddan waidaa saalaka cibaadii canii fa innii qariib addoommaygu hadday kaa weydiyan waan u dhawaahay oo weliba aad loo baahan yahay inaad asbaabahana qaadato ambiyada ilaahay soo diray oo dadka u fiicnaa baa rabbigood baryaya oo nebiyullaahi nuux markuu muddo dheer dacwada waday in badan u waday waa ka markii dambe duceeya fadacaa rabbahu annii maqluubun fantasir fafataxnaa abwaaba asamaa'i bimaa'i munhamir oo nebiyullaahi yuunus meeshuu ku jiray waad garanaysaa wadannuuni id dahaba muqaadiban fadanna an lan naqdira calayh fanaadaa fi ulumaati an laa ilaha illa subxaanak inii kuntu min alظaalimiin faاstajabnaa lahu wanajaynaahu min algam wakadalika nunji lmuminiin ilahay wuu badaadoa kalluun kasoo dhex tuuray cuurkiisa bannaan kusoo tuuray waa badbaadiyay alla subxana wa tacala oo nebigu wuxuu ka magan geli jiray fitanta ilahay buu ka magan geli jiray allahuma inii acuudu bika min alcajzi wاlkasal wاljubni wاlharam waacuudu bika min cadaabi اlqabri wamin fitnati اlmaxya wاlmamaat fitanta ilahay buu ka magan geli jiray ducadu markaa weliba xaaladaha inaad ilaashato meelaha inaad ilaashato marka ducada meelo gaara xilliyo gaaroo fiican baa jira iyadoo mar kasta ad ducaysanayso markaad musaafirka tahay ducadaadu ducada waa la aqbalaa si tawaaduc leh oo addoonnimo aad muujisanayso haddaad la timaadana oo aad tawasul ilahay ku tawasul biasmaa'i wa sifaati faqrigaaga iyo baahidaada aad badhigto allahuma anta rabbii laa ilaha illa anta khalaqtanii wa ana cabduk wa ana calaa ahdika wacdika ma اstaطactu acuudu bika min shari maa sanactu abuulaka addoonnimo aad muujiso rabbigaa waa ku aqbalaya gacmaha inaad kor u taagtaa ka mida ah, siyaabaha ducada lagu aqbalayo in allaha xayiyun kariimun yastaxyii min cabdi idaa rafaca ilay yaday an yaruddahumaa sifran khaa'ibatayn ilahay waa ka xishoonaya waa xayi addoonkiisi intuu baryo gacmaa kor taagto inuu cidlo iyo hunka soo diro alla waa ka xishoonaya subxana wa tacaala xilliyada fiican uluthuleylka oo ilaahay soo dego oo yaa waxay weydiisanayan wax siiyaan oo wakhtiga maaragtay fiican waxaa ka mida maaragtay wakhtiga qofku uu sujuudsan yahay oo rasuulku yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh aqrab maa yakuunu alcabdu min rabbi wa huwa saajid faakiruu fiihi ducaa markaasujuudsan ducda badiya bayna aladaani waliqaama adimaada iyo qiimada inta udhaxaysa ducadu waa wakti la aqbalayo maalinta jumcaa saacad ku jirto qaarkood casarka waxay ka dambeey yidhaahdaan ama maqribka inta yar ka horraysa arrimahaasoo dhan waa muhim in la ilaaliyo waxaa muhima shubahaadka gaala iyo cado uu furayo oo ku saabsan usrada iyo wax badan baa la farageliyey waxaasoo dhan waxaa laga bixi karaa altasallux bilcilmi sharci in cilmiga sharcigaa la barto oo ay noqoto cilmiga sharcigii meeshaad ka cabbayso oo aad eh, barato oo aqoon yeelato oo waxyaabaha ka cilmi odhan jiray xudayfa laa taduraka alfitnatu maa carafta diinak fitna muxuu ku yeelmaya diinta inay barato innama alfitnatu ida ishtabaha calayka alxaqu waalbaail fitnadu waa in iska kaa gaanaad waxba kala garan weydo alxaq iyo baail maxaa ah? iska kaa darsato somalia xadiidkuna waxaa man yurid illahu bi khayran yufaqihu fi diin qofka ilahay khayr la maago diinta ay u fahansiiyaan waxaynu ku soo gebagabaynaynaa qodobo kooban oo yaryar ayaynu ku soo gebagabayn waqti baa dhacay gurigaaga markaad imanayso xisnigii baynu ku jirraa weli mogta markaad guriga imanayso ee gurigaaga ku soo socoto aqla soo gelayso bismi illah inaad tihaado rasuulka ina baray bismi illaah oo shaydaanku wuxuu leeyahay laa mabiita lakum walaa cashaa biskaadad qabto waa qodob markaad guriga soo gasho waxaa ka mid ah inaad salaanto ehelka mar kastaad gurigaaa soo gasho reerka iyo carruur ajiga salaam alaykum ay salaanta bataa oo rasuulka wuxuu leeyahay idaa dakalta calaa ahlika fasallim takun barakatan calayk wa calaa ahli beytik haddaad ehelkaaga salaanto baraka ayay noqonaysaa iyaga iyo ehelka baraka noqonaysaa waxaa muhim oo ah in dadku aada ugu liitaa salaadaha sunnahe masaajidka lagu tukanayo in lagala tago guriga lagu tukado oo naftaada barto sunno walba guriga inaad ku waayo rasuulku wuxuu uhi afdalu salaati الrajuli maa kaana fii beyti ila اlmaktuuba salaad waxaa u fadli badan salaadda guriga lagu tukado waxaan faradii waajib ahayn weliba salaaddu eh, de waxay rabtaa inaad salaatuleylkan ku tukanaysaa laakiin sunnayaashan baa loo jeedaa taa salaada dabadooda inaad la aado oo gurigaa ka dhigana rasuulku yidhi meel xabaala xabaashu waa meel aan dee lagu tukanayno quraan lagu akrinayno markaa waa in la akriyaa salaadii lagu tukada waxaa muhima ah guriga in qur-aanka lagu akriyo oo markaad joogto qur-aankaaga kitaabka aad la soo kala baxdo oo xilliyada qaarkood kitaabka qur-aanka aad gurigaa ku akrisato masaajidkuna adan la soo aadin ile guriga si u barakoobo oo carruurta qur-aanka u maqasho ummaddu qur-aanku markaa gurigu barakaynaya oo rasuulku wuxu uhi albayt aladii tuqra'u suurat lbaqara laa yaqrabu shayطaan guriga lagu akriyo suuratulbaqara shaydaanku ma taabto qodobka ku xiga shanaad guriga in laga dahiro wax allaale wixii mazaamiir shaydaaniya waxyaabaan qalabka la garaaco musigada heesaha wixii wax ku duban yihin waxaasoo dhan in laga nadiifiya guriga layakuunu unaasun min ummatii yastaxilluuna alxira walxarira walmacaazif ummadayda waxaa ka mid ahaan doona kuwa bannaysanaya <coughs> xariirta farjiga dumarka iyo xariirta iyo macaasirta waxyaabaha la garaacaya ee maarata kabanka iyo waxa noocaasa saxna maha qofku muminna waanahay qur-aankana waan akhriyaya qalbigaygana heesina waan jeclahay wuxuu hi xubu اlkitaabi wa xubu alxaani اlhinaa fii qalbi cabdin laysa yajtamacaani buu ninkan ohan jiray ibn qayim yani jacaylka kitaabka qur-aanka ah iyo heese jacaylkood qof mumina qalbigiisa ku iman maayaan marka nin heesa jecelay quraan iyo diin ma jecla heesa wayna ka baxaan qalbiga ka baxaan waxaa u dambaysa in guriga ay jirto waxbarasho oo xalaqa laga sameeyo guriga gudihiisa reerkaaga aad u samayso wax la akhriyo oo ama qur'aan laisla akhriya haato ama wax la baraya haato ama kitaab haato arrimaha noocaas haddii la sameyo insha allah waxay noqonaysaa usradii usra saciida iyo usra mubaaraka baarak allah fikum jazakum allah khayr intaas soo gaabinaya wassalamu calaykum waraxmat wabarakatu